bsmi اllah الرحman الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllah وعlى alihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamci min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الsheykh صالح بn cbd لlah الcuseymi غafar allah lah wlahum jamiعa bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyeyna can abi qaamusa mawla cbdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum الraxman yarxamuu man fi اlardi yarxamkum fi الsma wmin daraa'iq raxmati raxmat اlmucalimiina bilmutacalimiina biiqra'i masuul mutun khaasatan masuul xadiis mustafa warasuul mujtamac sala allahu calayhi wacala aalihi wasxaabati ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl alajl fahada huwa almajlis athaalit watiscuun min majaalisi iqra'i wa sharxi kitaab macaalim sunna nabowiya fii casri yowm اlihnain almuwaafiq ligirat ramadaan aw alwaaxid min shahr ramadaan caami alfin arbacmiya wa arbiciin hijrat mustafa sala allahu calayh wali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ من كتاب الأربعين وانتهى بالسنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلس كي سدحي سقاشنات يا مجالس المكة شرح كوبنا كتاب معالم السنة النبوية قلبتنا وقبل قلب سنين أما عصر سنين بش رمضان أي كوتهي كنا أفر بقل يا فاتح جنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعن كسو جرني كتابك معالم السنة النبوية maqaashadiisii tobanka ahayd maqsadka afraad axkaam اlusra kitaabu طalaq ayaan kaga sii jirnay axkaamu طalaaq furiinka axkaamtiisa ayaan insha allahu tacala halkan ka bilaabi doonaa adu ilahi qadara maanta baabu mutcati اlmuطalaqati haweeneyda la furay mutcada iyo raaxada loo raaxay ayuu baabkan u baab yahay oo waxay sahay u qaadato amaba niyadeedii lagu dejiyo in la siiyo ayuu baabkan u baab yahay maxaa qofta markii la furo boqortooyo ayay ku jirtay guri iyo deegaan iyo deganaansho iyo nin iyo naag is muxuu ahaa wada joogo boqortooyo deganaay ahayd markii la furo marka eh, waxaa weyaan dhib baa ku imaadi eh, qalbigii waxbaa gaari eh, noloshii waxbaa iska bedeli marka in qalbigeedii la kabo oo qofka tamtiic amaba raaxayn uu u sameeyo ayuu rabbigana faray subxaanahu watacaala marka baabkaas ayuu baabkan u baab yahay baabu mutcati lmualaqati haweeneyda la fura ama la furay mutcada la siiya ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun afar boqol iyo laba iyo sideetanaad can ibni cabaas waxaa lawi radi allahu tacala canhuma fi hadihi alaayati ayadan wuxuu ka yidhi ayadda tee weeyaan laa junaaxa calayhina aw laa junaaxa calaykum in طalaqtum الnisa maa lam tafriduu lahuna fariida alaaya laa junaaxa dembi calaykum dushiina ma ahanin in طalaqtum haddii aad طalaaqdaan annisaa dumarka ayaddaa markuu fasiray qaal wuxuu yidhi huwa isaga alrajulu waa nin oo yatasawaju guursada almarata haweeney awlam yusami aanan u laha iyada sadaaqan meher go-on aanan u magacaabin uma intaa kadib allaqaha furay min qabli an yankixa intuusan nikaxsanin ka hore fa amara allah alweyn wuxuu faray tacaala an yumaticaha inuu raaxiyo calaa qadri yusrihi fudaydkiisa qadarkiisaoo kale oo awoodiisa dhaqaale qadarkiisa ugu raaxayo iyo wa cusrihi culayskiisa dhaqaale siduu yahay uu wax u siiyo weyaan liyunfiq duu sacati min sacatihi waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llah sidaasoo kale weyaan fain kaana qofka hadduu ahaaday muusiran qof taajir hadduu ahaaday oo dhaqaalo hayst hantiila ah matacaha wuxuu ugu khidme ugu muxuu ahaa raaxayaa bikhaadimin qof adeega ah oo kale ayuu amaba addoon ah ayuu siinaya aw naxwa daalika wixii midka ah wain kaana mucsiran qof wax badan aan haysan yahay oo gacantiisa ay aad wax ku jirin fa bialaaثati ahwaabin saddex mara aw naxwa daalika aw naxwi daalika iyo ayuu ugu raaxaynaya weyaan yani qof walba wuxuu awoodi kara oo tabartiisa ayuu qofkaas ugu raaxaynaya imaam bahiq ayaa soo saaray aarka isaga weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo saddex iyo sideetanaad can ibn siriin waxaa laga wari maxamed ibn siriin raximah llah ana alxasan ibn cali bn abi aalib radia allahu tacala canhuma xasan ibn cali bn abi aalib waa taqaanaan waa sibti rasuuli lahi sal allah alay waslem waa sayiday shabaab ahljana isaga iyo xusein ibn cali radi allahu tacala canhuma waxaa laga yaqaanaa oo caama ku ahaa milaaq ayuu ahaa ceebna ma ahan nin dumarka eh, furiinka ku badan ayuu ahaa lidalika eh, raggii reer muxuu ahaa eh, abi aalib amaba reer bani haashim in badanoo ka mid ah waxay dhihi jireen war ninkaas xasan waxaa weeyaan dumarku idinka furiy ogaada waa wargelin jireen oo ma qarin jirin radia allahu taala arda manqabada iyo wanaag uu waa taqaanaano ahlu jannada da'yartoodo dhan isaga iyo walaalkii ayaa sayid u ah sidoo kale nabigeena sala allahu alay slam wuxuu ku sheegay inuu yidhi ina bnii hada sayid wiilkaygan oo kana waa sayid isagoo yar ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu ku islaaxin doonaa laba kooxood oo aad u weyn oo ummadayda ka ah ayuu ku islaaxin doonaa waad garanaysaan sayid cali radia allahu taala an ardah sayid mucaawiya radia allahu tacala canhu ardah wa can abiihi abi sufyaan markii ay isku dhaceen oo waqcati jamal iyo sufyiin ay iskugu dhaceen kadibna sayid cali markii dambe u geeriyooday oo ninkii eh, khaarijigah uu dilay khilaafadii amaba muslimiinta maamulkoodi waay toos ugu wareegtay xasan ibn cali radi allahu taa arda kadibna xasan ugu tanaasulay oo yiri adiga muxuu ahaa sayid mucaawiye ayaan kaaga tanaasulay dagaal culus ayaa dhici lahaa muslimiintana isku baabi'i lahaayeen sida awgeed nabigeena sal alla alay slm wuxuu marka ninka la yidhah ibn cali bn abi aalib ana xasan ibn cali bn abi aalib radi allahu tacala anhuma alaqa wuxuu furay imra'atan haweeney oo lahu isaga u qabay famataca wuxuu ugu raaxeeyey uu muxuu ahaa u gacangeliyey bicasharati aalaafi dirham toban kun oo dirham ayuu farti ka saaray toban kun oo dirham oo fida wa waa wax aad u badan waa malaayiin lacagaarays qaala wuxuu yidhi faqaalat waxay tihi kadibna mataacun waa raaxa qaliilun aad u yar lixabiibin oo nin aan jeclahay u sugnaatay ufaariquhu aw an aan faaruqah yacni waxaa lii keenay tobankaas kun waa wax aad u yar oo mataaca laakiin qofka iisoo dhiibay ayaa waxaa weyaan nin aad aan jeclahay oo xabiib ah, oo weliba aan kala tegayna xaggiis iga timid weyaan yani iyada xataa haddii ay wax yar tahay oy macno badan lahayn laakiin xubiga ninka aan kala tegayna ayaa aad u weyn saas ayay tiri weyaan qaala wuxuu yidhi fabalaqahu dalik ayaa gaaray farajacahaa haweenayduu soo ceshaday markuu ogaaday inay haweenayda jeceshahay oo meel adagna aadkay ka joogta ama uu asaga iyada eh, agteeda ka jooga ayuu soo ceshaday radi allahu ta waa bayhaqiisna fi sunan kubra xadidka laba kun afar boqol iyo afar iyo sideetanaad can ibn cumar waxa lgu abdulahi bin cumar radi allahu ta anuma anhu abdullahi bin cumar kan wuxuu aha yaqulu mid yihahdo likulli muطallaqatin haweeney kasta oo la furay mutcatun raaxo ayay leedahay in wax looga raaxay oo la siiyo ayay leedahay weeyaan allatii taasoo ila alatii tii mooyane tuطallaqo la fura waqad furida iyadoo loo qadaray laha iyada asadaaqu maharki lam yamusa qofkuusan taabanin haweeneydaas faxasbuha waxaa ku filan nisfu maa furid allah wixii loo qadaray nuskeed ayaa la siinaya kasta hadiiba la fura mataa mataacuhunna mataac in waxaa weeyaan meherkii ma wax ka dheer la siiya ayay leedahay weeyaan hal haweeney ayaanan habaabkaas ahayn taatay tee weeyaan waa haweeney de guursaday waxaa la yidhi kun dolar ayaa meherkaaga ama boqol kun oo ama waxay ataba ahaate meherkii loo qadaray kadibna ninkii isagoon u galmoonin iyadoon u galmoonin ninkii uu furay haweenayda iyada marka waxay leedahay niski eh, intii loo qadaray xadiidkaasna waa bayhaqi ee aarkaana soo saaray weyaan baabu ciddat alwafaa haweenayda laga dhintay intay ciddo tirsanaysa oy say saarnaanaysa biluqatina eh, wasilaaxina ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun afar boqol shan iyo sideetanaad can abi salmata waxaa laga wariyey abi sal bn cabdiraxmaan raximah llah qala wuxu yhi abi salma jaءa rajulin baa u yimid ilbna cabaas cbdullahi bn cabaas u yimid iyo abu hurayrata abu hurara u yimid waa abu hurayra aan ku noqdo marka can abi salmata waxaa lagu wari qal abi salma raximah llah jaءa ila bn cabaas cabdullahi bn cabaas yimid wa abu hurayrata abu hurayrana jaalisun uu fadhiyo cindahu agtiisa waxaa isla jooga marka eh, cabdullahi bn cabaas ibn cabdilmualib ibn cami nabi sal sl xabr lum turjumaan qur'an iyo ninka la yidhaahdo abu hurayra raawiyat alislaam radia allahu tacala canhuma labadoodo mxuu isla fadhiyo ayaa nin u yimid ninka loo qasda oo loo socdana waa ninkee waa cabdullahi bn cabaas radi allahu taala anhuma fa wuxuu yidhi aftini i ii fatwo jawaabiisii diineed fi mra'atin haweeney waladat canug dhashay bacda zawjiha ninkeedii markii uu geeriyooday kadib biarbaciina leylatan afartan habeen ninkeedii markuu dhintay afartan mxuu ahaa habeen kadib haweeney canug dhashay ciddadeeda waxay noqonaysa ii sheeg ayuu yidhi weeyaan oo muxuu ahaa fatwo iga waayahay faqaal ibnu cabaas cabdulahi ibnu cabaas wuxuu yidhi aakhiru lajalayn labada ajal iyo labada muddo tan dambe unbay qaadanaysaa yani aakhiru ajalayn maxay tahay wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun haweenka uurkala ama xaamilada ah ajashooda iyo ciddadooda waa mr markay dhalaan amaba uurkaas amaba xaamilnimadaas ay ka baxaan dhalaan weeyaan taas waa ayad ayad kalena waxay ahayd wayadaruuna aswaaja yatarabasna bianfusihina arbacata ashhuri wa cashran afar bilood iyo toban marka ibnu cabaas wuxuu leeyahay labadaada muddo tii dheer unbaa la qaadanaya haddii xamliga uu dheer yahay oo shan bilood lix bilood uu qaadana io ka badanna xamliga ayaa la qaadani haddii ajasha ay badantao xamliga uu gaaban yahayna waxaa la qaadanaya ajasha waaa laga dhigaya afar bilood Eh, waxaa weyaan eh, toban maalmood oo yani kii dheer unbaa la qaadan laba jeerba cafwan ajasha ay dheerta weyaan kii dheer unbaa la qaadani oo wuxuu rabaa in ay haweenayda ciddada dheeraata laba jeerba amaba hadduu xamliga dheer iyo xamliga laga dhigi iyo uurka haddii ay mxuu ahaa afar bilood toban kaben dheerta taas ayaa laga dhigi saas iyo fatwooday laakiin laguma raacin rayiga asaga ra'yi lagu raaci maaha intaas markuu yidhi ninka la yidhaahdo cabdullahi bin cabaas abu muxuu ahaa waxaa dhawaaqay ninkii ahaa abi slm qultu waxaan idhi ana aniga aniga waxaan ku dhawaaqay waulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna ayadaas ayaan ahriyey waulaatu amaali dumarka uurka u saaxiibka ah ama xaamilada ah ajaluhuna ajashooda an yadacna waa inay dejiyaan xamlahuna eh, eh, uurkooda waa inay dejiyaan qaala abu hurayrata wuxuu yi radi t ana aniga maca bni akhii walaalkay wiilkiis la jira yani abaslm abaaslm bn cabdiraxmaan ra'yiga u ayaan qabaa weyaan oo marba haweeneyd haddii ay uur leedahay oy xaamilo tahay cidadeeda xamliga ayaa lagu xisaabinaya muddadii bilaha ahayd kuma jirto fa arsala ibna cabaas ibna cabaas wuxuu u diray hulaamahu wiilkiisii ama addoonkiisi kurayban ahaa ayuu wuxuu u diray ilaa umi salamata umi salama umu salama waa zawji nebi sal slm radi allahu ta ardaha hindi weyaan yasalahu isagoo wax weydiini ama su-aashaas wax ka weydiini faqaalat waxay tihi qutila waxaa la diri zawju subaycata alslamiya gabadhaa subayca oo ree aslami ahayd ninkeeda ayaa la dilay wahiya xubla iyadoo mxuu xaamilo ah fawadacat waxay dhashay bacda mowtii markuu geeriyooda kadib biarbaciina leylatan afartan habeen fakhuibat waa soo doonay faankaxa rasulla nabiga laguu guuriyey wa wuxuu aad abusanaabil ninka abusanabil la yihahdana fii man khaabaha dadka soo doonay ayuu ka mid ahaa muslim aya soo saaray marka qatacat jahiizatu qowlu kula khaiib marba haddii nabigeena sala alayhi waali waslm wuxuu sameeyey halka ay yeelaan wararkale waa dhammaaday ninkee ninkeedii markuu geeriyooday afartan maalmood kadib ayay umashay marba haddii ay umashay nabigeena sal slm ragii soo doonay mid ka mid ayuu ku u guuriyey sala allahu calayhi wasalam xadiidka laba kun afar boqol iyo lixi sideetanaad can zaynab binti kacab idin qorn caynka goda can zaynab ibnu kacab ibni cujrata waxaa laga wariyey radia allahu ta an ardaha ana alfuraycata malik ibni sinaan gabadhaas fureyca bint malik bn sinaan wa hiya khtu abi saciid اkhudri sacad ibn malik bn sinaan abi saciid walaashay weeyaane ay ahbaratha u sheegtay anaha iyada furayca jaacat inay u timid ilaa rasul rasulka sal slm tasalo iyadoo weydiinaysa an tarjaca inay u laabata ilaa ahliha reerkeeda wa hiya eh, fii bani khudrata alkhudri khudra ayaa la yihahda marka mxu ah qolyahaas muxuu ahaa qolyaha reer khudra inay guryo ciddooda ku laabato inay dalbanaysa ama iyadoo dalbanaysa ayay nabigu timi sal slm fa ina zawjaha ninkeeda kharaja wuxuu baxay fii alabi acbudin addoommo raadintood oo lahu isaga u lahaa abaquu dhunteen ama baxsadeen xataa idaa kaanuu goorta ay ahdaan biarafi qaduum meesha araf alqaduum la yidhaahdo ama qaduum arafkeeda markay joogaan laaxiqahum ninkuu ka tagay addoomihii baxsadka ayuu ka daba tagay faqatalou way dileen isugu tageen way dileen fasaltu waan weydiiyey rasuullahi ayaan weydiistay sal slm an arjac ina u laabta ahli reerkayga oon halkaas ku cida tirsado fainii aniga lam yatru fainii aniga lam yatruknii igama tegin ama iigama tegin fii maskanin deegaan oo milki weeyaan yamliku isaga u milkiyo walaa nafaqati nafaqana iigama tegin qaalat waxay tihi faqala rasul rasulk wuxu yih sl slm nacamha oo reerkaadi haddii marba guri milki usan kaaga tegin nafaqana aadan haysanin reerkaada aad weeyaan qaalat waxay tihi fakhrajtu waan baxay xataa idaa kuntu ilaa aan ka ahaado fi lxujrati ay fi masjid ilaa masjidka aan ka galo yani guriga nabigeena markaan ka so bay a masjidka ayaan soo galay weyaan yani dhowr talaabo ah. dacanii wuu i yeeray aw amara bi wuxuu faray in lii soo celiyo faducitu waa lii yeeray lahu nabiga liigu yeeray sal slm faqaala wuxuu yihi nabigeena kayfa qulti sidaa tiri faradadtu calayhi waxaanu nabiga ugu celiyey alqisata qisadii allatii taasoo dakartu aan sheegay min shani zawji ninkayga xaaladiisa iyo inuu addoommo baxsad ah raadiyo kadibna ay meesha ku dileen ayaa nabiga u sheegay sal l slm anna aan doona inaan reerkay ku cudirtirsado oo ninka maadaama uusan guri kiisa aan ah ku jirin inaan gurigii reerkaygi ama tolkay inaan aado halka ciddada aan ku dhammaysto inaan dalbaday ayaa nabigu ugu celi alayh sl qaalat waxay tihi faqaala nabigeen wuxu yih sl slm inkutii ku nagow fii beytiki gurigaada ku nagow xataa yabluqa ilaa ka gaara alkitaabu mudada ajalahu ajashiisi ilaa xilligii ciddadaada ay ka dhamaato halkaada joog weeyaan qaalat waxay tihi factadadtu waan cidtirsaday fiihi gurigii isaga ahaa arbacata ashhurin afar bilood iyo cashara toban maalmood ayaan ku cidtirsaday qaalat waxay tihi falamaa goortii kaana u haada cumaan bnu cafaan cumaan bnu markuu madax noqday arsala ilaya wuxuu iisoo diray adeeg fasa'alanii wuxuu ii weydiiyey can daalika qisadaas wax ii fa akhbartu waxaan u sheegay arrinkii nabiga calayi slat slam xukumay ayaan u sheegay fatabacahu arinkaas ayuu raacay oo waqadaa bihi ayuu ku xukumay abu daawuud tirmidi nisaai ibnu maaja daarimi fii sunanihi wa xadiis saxiixa qisada marka waxay tahay haweenayda laba xugun ayaa xadiidkan ugu muuqmuuqad badan tan koobaad haweenayda haddii ninkeed uu ka dhinto ama guriga ijaar ku jirto ama guri milki ku jirtee meeshii looga dhintay ayay ku cidotirsanaysaa oo joogaysaa haddii ay xaamilo tahay ilaa xamligaas ay ka dhashana ma guursan karto lamana soo dooni karo haddii kale oy xaamilo ahayna afar bilood iyo toban habeen ayay halkaa ku cidotirsanaysaa qodob waa qodobkaas qodobka labaadna ciddada la tirsana horaan u sheegay waxaa weeyaan afar bilood iyo toban habeen haddii ur uusan jirin hadduu ur jirana iyo xamli hadduu jirana waxaa weeyaan ilaa xamligaas ay ka dhasho tusaalahaan ninkii haweeneyd iyadoo walaca ah, oo bil iyo wax lamid joogta ayuu geeriyooday ilaa ay muxuu aha sagaalka bilood ka dhammaato oy ka umusha lama soo dooni karo lama dhisan karo guur ma jiro wahaa kada sidaa weeyaan walow afar beriy toban habeen laakiin ninkii waxaa weeyaan uu ka dhintay ka dhintay kadibna uur ay ahayd habeenka u dhintay habeen ka ay muxuu aha dhasho ciddadu ay ka baxday subaxda ku xigta waa la soo dooni karaa waana la guursan karaa weeyaan hawsha mucaasharada iyo waa baab kale oo muxuu inay nifaas ka baxday waa baab kale weeyaan baabu ciddati lmualaqat haweeneydi la fura ciddada ay tirsanaysa baabkan u baab yahay xadiidka laba kun afar boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad can asmaa binti yaziida waxaa la wari ibna sakan alansaariya radia allahu taala ardaha annaha gabadha saxaabiyadda ah ulliqat waa la furay calaa hadi rasul nabiga zamnkiis sal slm walam yakun ma ahayn lilmualaqati haweenayda la furana ciddatun ciddo ma jiri jirin inta ay tirsanaysa nas qur-aan ah amaba xadiid nabi oo ku so arooray ma jirin marka iyada xilliga gabadhaas la furaayey faanzla allah alaweyne wuxuu soo dejiy caza wajala xiina uliqat kahorta la furay asmaau gabadha asma la yidha la furay bilciddati ciddo yaa muxuu aha lasoo dejiyey lialaaqi ciddada alaaqa ayaa la soo dejiyey wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثat quru saddex daahir ama saddex dhiig ku dhac waa la isku qabsaday ya saddex xayd iyo saddex daahir noqosho ha ku ha sugeyna weeyaan saddex dhiigaa ku dhici oo daahir noqoni uu ku dhici daahiray noqoni uu ku dhici hakada sidaa weyaan waaya fa kaanat waxay ahaatay gabadhaas asmaa awala man gabartan u horraysay ama qoftan u horraysay oo unzilad lagu soo dejiyay fiiha iyada alciddatu ciddadii lilmuطalaqaati haweenka la furo weeyaan abu daawuud ayaa soo saara xadidka waa xadid xasana laba kun afar boqol iyo sideed sideetan xadiidka ah can zubayr bnu cawaan waxaa laga wariyey zubayr bnu cawaan waa taqaano zubayr bnu cawaan waa taqaanaano tobankii almubasharuun biljanna tobankii jannada lagu bishaaray ayuu ka mid yahay radi allahu taala arda annahu zubayr kaanat cindahu agtii waxaa ahaatay umu kalhuum bintu cuqbata gabadha umu kaltuum bintu cuqba la yihahdo ayaa xaas u ahayd kow fa qaalat waxay ku tihi wahiya xaamilun iyadoo xaamilo oo weliba xaamilo culus ah aad u culus waxay ku tihi ayib wanaaji nafsi naftayda bitatliiqatin hal alaq hal alaaq naftayda igu qiimay oo igu karaamay oo iga faraxsi hal alaaqi maqashi hal xaba saasay ku tihi iyo dhagartooda wax sahlan maahan ina kayd shayaani kaana aciifa acuudu bilahi min shayan rajim wabilahi towfiiq warka waaba dhamaaday laakiin iyaga baabkooda baab sahlan maaha baabkooda baab sahlan ma aha weyaan kadibna waxay ku tihi ayib ku wanaaji nafsii naftayda bitaliiqatin hal alaaq faalaaqaha wuxuu ku furay taliiqatan hal alaaqu ku furay yani markuu saas ay ku tiri waa un ku dhegtay waad yeeli hal alaaq iyo maqashi isna dee waxaa laga yaaba inay u harsan tahay laba kale ina laba kalo arsintaa laga yaaba oo le rajca ayaan samaynaya halkaas ay ku jirtaa laga yaaba maskaxdiisii faطalaqaha taطliqatan hal طalaaq ayuu ku furay uma kharaja ila salaad kadibna markiiba salaadda u baxay farajaca wuu soo laabtay qad walad wadacat iyadoo markiiba dhashay <laughs> islaantii hadda uu ka tago salaada ka aad ilan foola mala haysi marka ayadaha waa foolinaysi marka waxay tihi fur qof caadiya iska dhigtay dhag uu ku dhuftay hal alaaq isna kale waxaa laga yab inu islahaa soo noqso kadibna markuu soo laabtay salaadda kusoo laabtayba haweeneyda canuga haysata faqala wuxuu maalaha maxaa ku dhacay haweeneyda khadacatnii way khiyaantay khadacaha allah allah muxuu way dhagartay allah dhagro saas weeyaan uma ata nabiy nabigu yimi sal slm faqala wuxuu yidhi nabigeena ala nabigu u shegay arrintii ku dhacday in si fiican loo badowsaday ayuu nabigu u sheegay alai sl slam qala wuxuu hormaray ama wuu dhaqaaqay alkitaabu kitaabka ajalahu zamankiisii oo wakhtigii u dhammaaday warkaas halkaas waa waxaa weeyaan baabka wuu dhammaaday weyaan ukhtubha doon ilaa nafsiha hadda kadib shukaansi iyo min jadiid ya halkaas ka bilaab wayaan wax meesha kuu yeel haba yaraatee lama arka ayuu nabig ku sal slm ibn maaja waa xadii saxiixa marka howlahaas marka marba haddii haweenayda iyadoo muxuu ahay xaamilo ah la fura amaba laga dhinto oo daqiiqadii la furi kadib ay xoly muxuu ahay ka umasho wabilahi towfiiq ama laga dhintay waxaw ciddiyadu waa dhammaatay xadiidka laba kun afar boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad can maalik waxaa laga wariyey ibnu anas imaam daal hijra raximah llah annahu imaam maalik balaqahu waxaa soo gaaray balaaqaadka imaam maalik ayuu ka mid yahay wix soo gaaray balaaqaadka imaam maalik intooda badan waa la xiriiriyey in badan waa ka mid waa sax in yar oo kooban ayaana la xiriirinin marka balaaqaadka imaam maalik ayuu ka mid yahay xadiidkan ama aharkan anahu imaam maalik balaqahu waxaa soo gaaray balaaqaadka imaam maalikna inta meesha laga hela miyaa taqaanaan intee laga hela kitaabka ay ku jiraan ma taqaanaan almuwa ha muwa kitaab muwa balaaqaadkiisa meesha ay ku jiraan oo laga raadini waa kitaabkaas halka mujaladka oo weyn oo muwa imaam maali loo yaqaano an mali waxaa lg wari anhu imam mali balqa waxaa soo gaaray can qasim ibni muxamed waxaa ka soo gaaray iyo salim ibni cabdilahi ibni cumar waxaa ka soo gaaray iyo abi bakr ibni cabdiraxmaan waxaa ka soo gaaray iyo sulaym ibni yasaar waxaa ka soo gaaray iyo ibni shihaab maxamed ibni shahaad zuhri waxaa ka soo gaaray anahum radia allahu ama raximahum allah anahum iyagii kaanuu waxay ahayn yaquuna kuu ida dakhalat ilmuallaqatu haweenaydii la fariyo haddii ay gasho fi dami dhiigga oo min alxaydati athaalia dhiigga saddexaad ama xaydka saddexaad dhiiggiisa markuu ku dhaca oy gudaha u gasho faqad baanat banaanka ay kaga dhacday min zawjiha ninkeeda oo maxaa weyaan baaina weyaan baynuuna kubra oo khalaas walaa miiraaa dhaxalna ma jirta baynahuma dhexdooda walaa rajcata soo celin lahu isaga uma sugnaanin ama soo cishisho lahu isaga uma sugnaan caleyha dusheeda weyaan abaraani ayaa soo saaray marka fuqaha sabca raggaas eh, rag badan oo ka ah ayaa halkan ku jira raggaas waxaa iga soo gaaray yule imaam maalik raximahullah in haweenayda waxaa haddii ay dhiig ku dhaca oo waxaa weeyaan dhiig labaad uu ku dhaca oo dhiigga saddexaad uu ku dhaca khalaas duhri xataa lagama sugaayo baanat baynuuna kubra saas ayaa muxuu ayaa iga soo gaartay ayuu leeyay raximahullah baabu cidat almafquud ninka haddii la waayo oo meel uu cirab ijaan dhigay la waayo maxaa lagu samaynayaa xaaskiisi bil ayuu maqan yahay tu kala tu saddexaad toban bilood sanad labaad mid saddexaad mid afraad mid shanaad hadda idaacadaha waad dhegaysataan kolleybe baafinta ingiriis muxuu ahaa b da waxaad maqlaysaa hebel ay ugu war labada kun iyo labadii hebel ay ugu war sagaashan iyo saddexdii sagaashan iyo labadii sagaashan iyo kowdii ayaad maqlaysaa gacan laguma hayn ragga ayagaas noocaas muxuu ahaa dumarkoodii see la yeeli ayuu baabkan u baabiy xadidka laba kun afar boqol iyo sagaashanaad can saciid musayib musayib waxaa laga wariyey raximah llah ana cumar sayid cumar ibn khaaab radi allahu taala qaala wuxuu yidhi ayuma mra'atin haween la arko faqadat weysay zawjaha ninkeeda oo falam tadri aanan ogeyn ayna huwa meeluu jiro fa inaha iyada tantadiru waxay sugaysaa arbaca siniin afar sana ayay sugaysaa arbac sanawaat ayay sugaysaa uma tactadu kadibna waxaad cidatirsanaysaa arbacata ashhurin afar bilood iyo cashran iyo toban maalmood uma taxilu kadibna xalaal ay waxay u noqonaysaa ninka ay guursan karto ay guursanaysaa ninka guursan karo ama ninka guursan rabo xalaal bay u noqonaysaa weeyaan abaraani rijaalu hiqaat ragga soo wariyey waa rag lagu kalsoon yahay hiqaada weeyaan marka masaladan marka culimada in badan ay ka hadlaan qaar qaar waxay leeyihiin waa sanad qaar waxay leeyihin laba sano qaar waxay leeyihiin lix sano ay leeyihiin laakiin jamhuurta qowlka ay qaateen waa qowlkan sayid cumar radia allahu ta arda ninkeeda haddii la waayo afar sano markay dhammaato way cidi tirsanaysaa qof dhintay ayaa laga soo qaadi wa calaa hada alasaas oo nin dhintay afar bilo toban habeen ay ka cidi tirsani kadibna ay guursanaysaa saas ayaa loo badanya wallahu aclam baabu khuruuji lmuctadati haweeneyda cidi tirsanaysa bixitaanka ay baxaysa lixaajatiha danteeda ay ubaxaysa nahaaran maalin ay ubaxaysa xukunkeeda wuxuu ayuu baabkan u baab yahay xukunkeeda waa inay bannaanta saas ayaana raajixa haweenayda ciddada ku jirta ama ciddatu talaaq noqoto ama cidat wafaat noqoto geeri ama furiin ha noqda mid noqdaba ama furiinkaas ha noqda mid baaina ama mid rajciya ha noqdee inay danaheeda u bixi karto ayuu baabkan u baab yahay xadiid laba kun afar boqol iyo kob iyo sagaashanaad can jaabir bin cabdillahi waxaa laga wariyey radia allahu taala anuma qala wuxuu jaabir bin cabdillaah tulliqat waxaa la furay khaalatii habaryartii ayaa la furay an tajuda inay soo jarato naqlahaa geedtimireedkeeda timirtii geedka ugu taalla inay soo goosata ayay doontay fazajarahaa waxaa canaantay rajulu nin baa an takhruja inay baxdo ayuu ka canaantay ha bixin ayuu yidhi maadaama ciddo ku jirta ood asay saaran tahay waxaa weeyaan ma bixi kartid annaga asayga waa taqaanaano dumarka calalcad ayaa madaxa loo saaraa calalcad ayaa madaxa loo saara waad aragtay marka laga dhinto laga dhinto khaasatan sax maaha yacni Eh, ziinada iska ilaalisa waa oo catarka iyo unsiga iyo istulukaynta sida hadda loo yaqaano casrigan iyo ziinada waxyaabahan mxuu ahaa eh, dahabka iyo yani cilaanka iyo sidayna imaan donto waxyaabahasa loo diiday laakiin haweeneyda dhar gooni ahoy mxuu ah eh, u xiranayso baabkaas waxaan umaynaa baab u baahan in lagu noqdo waayahay ulliqat waxaa la furay khaalatii habaryartay fa araadat waxay doontay an tajuda ay soo goosato nalaha timirteedii geetimireedki inay timirta ka soo jarato fazajara rajulin baa muxuu ahaa canantay an takhruja inay baxdo ka canantay faatat inabiya nabiga timi sal slm faqala wuxu nabigeena bala in laguu diida iska dhaafe waa lagu ogolyahay oo lagu ogolyahay waa bala fajudii soo jara nalaki geetimireedkaada timirta ka soo jara fainaka adiga fainaki adiga casaa waxaad mudan tahay an tasadaqii inaad sadaqaysato aw tafcali inaad fasho macruufan wanaag weyn imaam muslim ay xadis soo saaray nabigeena sal slm laba xugun oo muhiima ah, ah meeshaan midna nas ku cad ah midna laga fahma naska cad wuxuu yahay haweenayda eh, la furay inay maalin danaheeda soo qabsato habeenkana gurigeeda ay kusoo hoyata lagu furay dhib ma lahan sidaa laakiin xukunka labaad oo cajiibka waxaa weeyaan nabigeena cilada wuxuu ku xiray waxaa laga yaabaa calayhi salaatsalaam inaad wax sadaqaysato iyo inaad wanaag samaysaa laga yaabaa yani iyada xataa nolosheedii inaad ku noolaataa laga yaaba waa iska caddahay way ku noolaani qofti oo danahyada way ku qabsani laakiin nabigeenna wuxuu abbaaray meel qaayo sara ah oo adduun iyo aakhiriba jamcinaysa ayuu nabigeenna muxuu aha xoogga saaray wuxuu leeyahay waxaa laga yaaba inaad wax sadaqaysato iyo inaad wanaag samayso yani saas weyaan marka qofka haddii ma meeshaanaan fadhiyaa oona iska ictikaafsanaada oon masiidka joogaa soddonka maalmood oonan ka dhaqaaqin waxbana muxuu ahay aanan bixinin mise waan suuqan taga oon soo xamaasha oo kadibna sadaqan la baxa hadii la weydiiye qofka jawaabta waxaa laga yaabaa in la dhahaa nafciga mutacadiga ah oo gudbi oo masjidka dhismihiisii masaakintii iyo mxuuaha araamiishii iyo aytaamtii iyo mxuuaha ummaddan dhibaysan oo muslimiinta in la caawiyo qofka inuu ka shaqeeyo ood sadaqaysto ayaa mararka qaar in badan ka fadli badan acmaasha naafilada oo naafilada weli mulaqa sunnada caadiga ah <clears throat> ka fadli badanta laga yaaba weyaan maxaa nafcigan sunnada salaadda tukanayso adiga ayay gooni kugu tahay laakiin camalkan kale oo sadaqada iyo macruufka iyo wanaagga iyo khayrka dadka la fara sharta laga reebo wamaa ilaa daalika mutacadi ay culamada ku magacaabaan laba camal oo sunno ah oo midna adiga uu kugu gaaban qaasir uu yahay midna uu u gudbi cid kale haddii ay isgarab eh, imaadaan waxaa weye culimada waxay leeyihin waa fadli badan midkan mutacadiga ah oo ummadda kale u gudbi xadiidka laba kun afar boqol iyo laba iyo sagaashanaad can abdillahi bn cumar waxaa radi allahu ta anuma anu cbdillahi bn cumar kaana waxaad yaquulu mid yidhahdaan laa tabitu yayna baryin ama ma barido almutawafa canha tii laga oofsaday tii laga dhintay canha xaggeeda zawjuha ninkeeda mxuu ahaa laga oofsaday wala mabtuuta iyo haweenayda mxuu ahaa bat mxuu ahaa la gooyey mxuu ahaa sadaaqeedii ama cafwan meherkeedii iyo guurkeeda la oo mxuu ahaa baainadii wayaan oo saddex lagu furay ilaa fii beytiha gurigeeda m guriga lagu furun baa joogeysa abaraani isnaadu saxiix weyaan arrinkaa jamhuurta ayaa qabto waxayna gooni khaasatan xoog u saaraan naagta laga dhinto baab اإحdاad ashaysaarashada fii cidaة الmutawafa haweeneyda laga oofsaday cidadeeda ayuu baabkan u baab yahay ixdaadka waa isbasaasinta isbasaasin haweeneyd inaad isbasaasiso oo quruxda iyo ziinada ay ka tagto ayuu baabkan u baab yahay haweeneyda marka laga dhinto iyo muddada ay intaas ay ahaanayso xadiidka laba kun afar boqol iyo saddexiy sagaashanaad can zaynaba binta abi salamat waxaa lag wariyey anahaa iyada qaalat waxay tihi lamaa goortii jaa uu imaaday nacyu abi sufyaan abi sufyaan geeridiisii warkii laga soo wariyey u yimid lamaa goortii jaa u yimid nacyu abi sufyaan abi sufyaan geeridiisii warkeedii markuu yimid min ashaami shaamna uu ka yimid abi sufyan waa taqana ibnu xarb radi allahu ta an arda yani waa nin aad cumri dheeraa oo muddo badanna xilligii gaalada iyo jaahiligana muslimiinta dhibaato badan u geystay oo gaalada u ahaa hogaan u ahaa radia taala arda ninka la yihah mucaa bin iyo uma oo nabiga xaaskiisa sal allah alay iyo dad badan oo qiimo badna ayuu dhalay radia taala arda lamaa goorta jaa u yimid nacyu abi sufyaan abi sufyaan geeridiis markay timid min ashaami shaamna laga soo sheegay inuu shaam ku geeriyooday dacat waxay u yeeratay umu xabiiba binta abi sufyaan radia taala ardaha um اmminiin ay waxay u yeeratay bisufrati huruud ayay u yeeratay wax yar borborowsan oo huruuda ayay u yeeratay fi اlyowm markii geerida lasoo sheegay saddex maalmood kadib maalin saddexaad ay u yeeratay huruudkaas famasaxat waxay ku masaxday oy marisay caridayha labadii labadeeda hareed ayay saa umarsatay yani eh, labada dhinac ayay saa umarsatay huruudkii iyo wdiraacayha iyo labada dhun ayay saagu marisay labada dhun way marsatay radi allahu ta ardaha wa qaalat ani kuntu waxaan ahaa can huruudkan lahaniyatan inii ani kuntu waxaan ahaaday can haada huruudkan lahaniyatan mid ka maaranta ayaan ahaa oo hadda baahi ii qabta ama baahi aan u qabo lama arka weyaan lowlaa anii haddii aynan aniga samictu aanan ka maqlin haddii aanan aniga samictu ka maqlin annabiya nabigan yaquuli isagoo le laa yaxilu ma banaana limratin haweeney tuminu rumays bilaah alla weyne walyowm alaakhira maalinta aakhira an tuxidda inay isbasaasiso calaa mayitin meyd ka dhintay fowqa alaain saddex maalmood ka badan ilaa calaa zawjin nin mooyane fa inaha iyada tuxidu way isbasaasinaysa caleyhi dushiisa amaba dhimashadiisa awgii arbacata ashhurin afar bilood iyo cashran toban maalmood buhari muslim ayaa marka labada xoguna meesha ku jirta waxaa weeyaan saddex maalmood ka badan qof dhintay oo laisu basaasin kara lama arko ilaa zawj oo isaga muxuu ah laisu basaasini toban habeen iyo afar bilood sidaa weyaan sidoo kale umu xabiiba radi allahu ta ardaha sida ay nabigeena sal allahu alay slam ariiqiisii in loo maro ay eh, ficilhaan ugu muujinaysay iyadna waa laga qaadana weyaan xadidka laba kun afar boqol iyo afar iyo sagaashanaad can umi salamata waxaa laga wariyey zawji nabiy radi allahu taa ardaha an nabi nabigen wxu sl sl qaala nabigan wuxuu yidhi almutawafaa canha zawjuha midda ninkeedii laga oofsaday laa talbasu ma xirato almucasfara min athiyaab dharka waxaa weyaan la raangiyey oo aadka loo qurqurxiyey ma xirato walalmamshaqata dharka carada guduudan lagu qurxina ma xirato hadda anaga raangigan caadiga ah muxuu ka samaysan yahi wayaan raangigan caadiga ah kolleyba waa raangi cara casaan iyo wax laisku dadar laga samayn jiray ayaa dharka la marina oo lagu qurxina ma xirato walalxuliya xuliga waxyaabahan faraatiga iyo dhagagashiga iyo jijimaha iyo laisku qurxiyana ma xirato walaa takhtadibu ma iscilaamiso ama cilaan ma marsato walaa taktaxilu mana indhakuulato haweeneyda marba haddii waxaa weyaan laga dhinto oo ninkeeda ka dhinto qurux waa iska ilaalinaysaa muddadii ciddada ay ka dhammaatay ilaa laga gaaro walam yadkur ma sheegin annisaaiyu imaam nisaai ma sheegin alxuliya inta kale wuu sheegay laakiin waxyaabahan laisku qurxina oo faraatiga iyo wixii la midka dahabka iyo fidada ma sheegin abu daawud nasaai xadika xadiis saxiix ilmaha xadaanadooda oo ilmaha korintooda yaa la siinaya ninkii naagta waa isfureen ilmihii yaa korin ayuu baabkan ubaabiy xadidka laba kun afar boqol iyo shan iyo sagaashanaad an abdillahi bn camr caas radi lla anuma ana imra'atan haweeney qaalat waxay ya rasul rasuulka allow ina bnii wiilkayga hada kana kaana wuxuu ahaaday batnii calooshayda lahu isaga wicaaan waal ayuu ahaa calooshaan kusoo qaaday waadyi waadyayi wathadyi naaskaygana lahu isaga siqaaan sibraar iyo muxua dhala biyo ayuu ahaa iyo caano waxijri dhabtaydina lahu isaga xiwaaan mid koobta oo saa u hays ayay ahayd weyaan waina abaahu abihi allaqanii wuu ifuray wa araada weliba wuxuu doonay alaaq wuxuu igu daray an yantazicahu minii inuu iga qaato canugii marka laba arimood buu igu samaynhayaa waa mida horta waa ifuray tan labaadna canugayga intaan la soo marayn waa iga qaadan rabaa fa qaala lahaa rasullah nabig wuxuu ku anti adiga ayaa xaqu ku haboon bihi canugaas xanaanadiisa iyo hayntiisa iyo tarbiyayntiisa maa lam tankixi intaadan guursanin haddii marba laakiin aad guursata marka iyada waxa wey waad iska soo wareejinaysaa inuu ninka raalli kaaga noqdo waa gooni abu daawuud waa xadiid xasana weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo lixi sagaashanaad can raafic ibni sinaan waxaa la weri raximah ullah ama radia lahu ta an arda can raafic ibni sinaan radia allahu ta an arda anahu raafic aslama wuu soo islaamay wa abat waxay diiday imra'atu haweenaydiisi an tuslima inay soo islaamto gaal ayuu ahaa jaahili kadibna waxa wuu soo islaamay haweenayd waxay diiday inay soo islaamto faatat inabiya nabiga u timid ayadoo gaal ah oo ka sheeganaysa sal allah alay slem faqaalat waxay tidhi ibnatii ibnatii gabadhaydu wahiya iyadana fatiimun iyadoo naas ka go'day aw shibhuhu sida idiin qoran saanku bedela shinkoos dhaba baadana reebo hay wahiya iyadana fatiimun iyada oo naaska ka go'day aw amaba shibhuhu ama naaska go ku dhow weeyaan u ama ku dhow wa qaala raaficun yani waxay leedahay ibnatii wahiya fatiimun aw shibhuhu gabadhayda ayaan rabaa ibnatii gabadhayda ayaan doonayaa ay uriidu ibnatii ayaan doonayaa wahiya ibnadaasna fatiimun waxaa weeyaan koley waxaa laga yaabaa ibnatidan ayada inay leeda hadalka wahiya fatiimun aw shibhuhuna uu leeyahay raawigii sidaa saasay u badan tahay marka waxay ahayd in laba sharta dhinacyaha laga geliy wahiya fatiimun aw shibhuhudaas faqaalat waxay tihi ibnatii uriidda ibnatii gabadhayd ayaan doonaya wahiya gabadhaas fatiimun mid waxay ahayd naas ka gooday oo shibhu shibhu fatiim ayay ahayd wa qaala raaficun wuxuu yidhi ibnatii ana gabadhaydaan doonaya inay ibnatidaas ay halkaas ay ku go-on tahay tan damaad ka garanaysaa weyaan fa qaala nabi nabigen wuxu yh sal slm uqcud fariisa naaxiyatan dhinac fadhiiso kow wa qaala lahaa haweenaydi gaasheedna wuxuu ku waqaala wuxuu yidhi waqcada wuxuu fariisiiyey nabigeena sal sl asabiyata canugti yarayd baynahuma dhexdooda ayuu fariisay halkan ayuu fariisay ninka dhan buu mariyey haweenayda dhan kale ayuu mariyey uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi udcuwaha labadiinaba u dhawaaqa raafic iyo xaaskii ayuu wuxuu ku yidhi furay oo gaasha ahayd gabadhaas u wada yeerta gabadhi u wada yeerta aabba aabba aabba ioimow hooy hooy ioimow qof walba dhaha ha u yeerto halkaasay ka dhawaaqaysa haweenaydii ninka halkaas ka dhawaqaya saxaabigii radi allah ta arda amaalat waxay u iilatay asabiyatu gabadhi ilaa ummi hooyada u leeatay gaasha ahayd dhankaasay aaday hooye iyo abmi <laughs> hooye aabba isma lahan faqaala nabi nabig wuxuu yih sal slm allaahuma ihdiha allow hanuuni ilan gabar gabarh haddii ay hooyo gaalo u tagto waad garanaysaan xaaladdeeda way gaaloobi ama diinlaana ku dhici allaahuma alla hdiha ihdiha hanuuni famaalat asabiyatu gabadhi yareed waxay u iilatay ilaa abiiha aabbaheed ay u iilatay fa ahadaa kadibna aabaheed wuu qaatay abu daawuud nasaa-i ibn maaja waa xadii saxiix weeyaan marka gabadha ama canuga haddii laisku qabsado ariiqada lagu kala saari karo tanaa ka mid ah weyaan khaasatan markii xaaladda ay saanoo kale tahay baab ajal ajasha iyo zamanka lilciniin qofka ciniinka ah waxaa weeyaan madhelayska ah zamanka loo qabanayu baabkan ubaabi yani qofka waa madhalays oo waxba muxuuaha ma dhalaayo amaba madhalayska yani laga hadla xitaa ma ahan ilmo lagama hadlayo waxaa laga hadlaya qofka aanan dhaqaaqba lahayn waa ninka uusan qalabkiisa amaba taranka uusan waxba qabanaynin sida ninkaas ayaa loola jeeda kaas weyaan marka qofkaas xaaskiisii isagii waa kadeedmayaan marka isku kadeedmaan see yeli muddada loo qabana islaanta soo dawat hadii ay iska aamusta iyadoo iska sabarto xaq ay leedahay weyaan oo riday dhib ma laha laakiin haddii ay soo dacwooto oo meesha qaadi ay timaado see la zamanka la qabanana muxuu yahay muddada maxay laagtahay ma hal maalin baa loo qabani ma sanada loo qabani ma ka loo qabani ma ka badan loo qabani halkan baabkan ayaan kaga hadli doonaa insha allahu tacala xadidka laba kun afar boqol iyo todobiy sagaashanaad can saciid ibn musayib waxaa laga wariyey raximah llah anahu saciid ibn musayib kaana waxaad mid yidhahda man tazawaja qofka guursadaa imra'atan haweeney oo falam yastaic aanan an yamasaha inuu taabto oo qalabkiisa uusan shaqaynaynin fainahu isaga yudrabu lahu waxaa loo qabtaa ajalu sana yudrabu waxaa loo qabtaa ajalu sanatin meeshan waxaa idin qoran yudrabu lahu ajalun sanatan ayaa idin qoran ya sodasma idinma qorna nuskadii muxuu aha dambe masaasa ku qoran iyadan isbedel ma lahan fainahu isaga lahu waxaa loo ajalun baa loo qabtaa sanatan ina se yudrab waxaa loo qabtaa ajalu sanatin sanad mudadamadiisa loo qabtaa ajalu sanatin kadhiga fainahu isaga yudrab waxaa loo qabtaa ajalu sanatin sanad muddadiisa ayaa loo qabtaa fain eh, masaha ninka hadduu taabto oo intuu ilaahay caafiye ama isdaweeyo laba jarab ilahay baa caafimaadka watay ama isdawey ama isdaweynin uu qofka ilaahay caafiye subxaana watacaala uu haweenaydii marka inuu u galmoodo ay u fududaato eh, waxaa weeyaan fadaak yani dhib maba jiro xaaskiisa weyaan wailaa haddii ay dhici weydo oo xaaladiisa sidii ahaato furiqa baynahuma waa la kala wada waa la kala tuuraya marka ninki iyo naagti waa la kala wadi dabaran ee soo saari xadiid laba kun afar boqol iyo todobiy sagaashanaad can malik waxaa lagu yimi anas imam daal hijr anahu anas bin malik anahu imaam malik sa'ala wuxuu weydiiyey ibnu shahaab maxamed ibn shahaab zuhri ayuu weydiiyey muxuu weydiiyey mataa goormaaba yudrabu loo yeela lahu ninka alajalu zaban goormaa loo qabanaya zabanka ninka ninka ah oo waxba aanan Eh, u kici karin zamanka loo qabana goormuu noqonaya a min yowmi yubna biha ma maalinta gabadha loo dhisay oo loo gurigeeyey ayaa laga bilaabaya am min yowmi taraafucuhu ila sulaan iyo mise maalinta eh, sulaanka iyo qofka qaadiga ah eh, arinta loo soo bandhigay oo taraafuca iyo dacwo ogidda la sameeyey ayaa waxa weyaan laga bilaabaya faqaala wuxuu yidhi ibnu shaabi zuhri bal min yowmi taraafucuhu ila sulaan maalinta suldaanka iyo qaadiga uu usoo dacwo ogey ama loo soo dacwo ogey ayaa waxaa weyaan laga bilaaba weyaan abraan ayaa soo saaray xadiidkii laba kun afar boqol iyo la wariyey waxaa weye amiir muminiin radi taala arda annahu sayid cumar qaala wuxuu yidhi fi ciniin ninka ciniinka ah, sanatan hal sana ayaa loo dibdhigaya fain qadira calayha haweeneyda du inuu u galmoodo awooda fadaaka falamr waadix wailaa haddii ay dhacdamiya oo arrintii ay socon weyda hadday socon weyda faraqa baynahumaa labadu waa kala geynaya weyaan qaadiga ayaa kala geyni walaha waxay leedahay almahra meherka ay leedahay wa calayha alciddatu ayadna inaa cidda tirsato ayaa laga rabaa beehaq ayaa soo saaray baabu maa jaءa fi اlxakamayn labada xakam oo rabbi wuxuu le subxaana wa tacaala fain khiftum shiqaaqa baynihima fabcahuu xakama min ahlihi wa xakama min ahliha haddii aad shiqaaq iyo khilaaf iyo isfahmid la-aan aad ka baqdaan oo xaaladda ay adkaato nin xaakim ah oo gabadha ka socda iyo nin xaakim ah oo ka socda wiilkii isu keena oo ayagii hawsha ha galayno saasuu rabbi le subxana wa tacaala baabkan marka xadiidkaas aayaddaas ayada qur-aanka iyo wixii ku soo arooray oo aathaar ah ayaan kaga hadlaynaa insha allahu tacaala xadiidka laba kun iyo shan boqolaad maa sha allah laba kun iyo shan boqol ayaan gaarnay maanta alxamdu lilah rabbi alcaalamiin eh, waxaa wey xadidka laba kun iyo shan boqolaad can malik waxaa laga wariy ibn anas imam dar alhijra anahu imaam malik balaqa waxaa soo gaaray ana caliya bn abi aalib radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi sayd cali fi lxakamayn labada xakam oo wax kala xukumayaan alladiina kuwaasoo qaala allahu alla weyn uu yidhi tacaala korahaye ayaga markuu ka hadlaayey wain khiftum haddii aad ka baqdaan shiqaaqa baynihima baynihima khilaaf ayaga u dhexeeyo ninkii i naagtii fabcau waxaad dirtaan shiqaaqa weliba khilaafka markuu sii yani bato oo sii xoogeysta ayaa la yihah khilaafka midka yaroo yara muranka iyo waxyaabaas maahan laakiin shiqaaq in waa min alinshiqaaq yani wax kala jaba ama wax kala dilaaca oo kale haddii aad ka baqdaan fabcau waxaad irtaan xakaman xaakim min ahliha oo gabadha reerkeeda ka socday akaman aakim oo min ahlihi cafwan akaman aakim oo min ahlihi isaga reerkiisa ka socda ninkii iyo akaman aakim oo min ahli gabadha reerkeeda ka socda in yuriida in yuriida haddii ay doonaan labada xaakim islaaxan inay wax wanaajiyaan yuwafiq wuxuu waafajiya allah alla weyna baynahuma dhexdooda ayagaas niyadooda wax weyne ay taraysaa labada xaakim iyo labadaas qofoo muxuu ahaa dhexdhexaadiyaalka ah wax badan bay taraysaa weyaan in allaha alla weyne kaana wuxuu ahday caliiman mid cilmi badan khabiiran umuuraha baatinkooda iyo mxuu aha waxyaabaha qarsoonna aad iyo aad ula socdo weyaan ina ilayhima ina ilayhima labadaas xaggooda waxaa ahaaday ayuu leeyahay cali abi aalib alfurqata kala geyn ama kala tegid baynahumaa labadooda ay kala tegsiiyaan ay kala geeyaan walijtimaaca iyo labada inay isu keenaan iyagay ku xihan tahay weyaan niyadoodii hadday wanagsanta ilahi waafajini ayaga hadday gartaan marka inay kala geeyaan oo ay kala geynayaan isku waafaqaan haddii ay isla gartaan inay isku hayaan oo isku haynayaan weyaan ayadtaasay ka hadlaysaa ayuu leeyahay sayid cali ibn abi aalib radi allahu ta arda dabraan ayaa soo saaray xadiiku laba kun shan boqol iyo koobaad can ibn cabas al radi allahu ta anuma qalih abdillahi bin cabbaas in ijtamaca hadduu ku urura ra'yuhumaa labooda ra'yi calaa an yufariqa inay kala geeyaan aw an yajmaca inay muxuu ahay isu keenaan faamruhumaa labadu amar jaaisun wuu bannaan yahay wuuna soconaya weyaan bayhaq ayaa soo saara fi sunan kubra xadiid laba kun afar laba kun iyo shan boqol iyo labaad cabn cabas waxa radi allahu taca anhuma sayid cabdullahi bin cabaas ayaa wuxuu leeyahay markuu akhrinaya qowl llahi caza wajal in yuriidaa haddii ay doonaan islaaxan wanaag yuwafiqu waafajina allahu alweyna baynahumaa qaala wuxuu yidhi yacnii wuxuu ula jeedaa kuwa wanaagga dooni alxakamayn labada xaakim i labadaas qof oo dhexdhexaadayaalka ah haddii ay wanaag doonayaan weeyaan bayhaq ayaa soo saara xadidkaas fi sunan kubra amaba aarkaas baabun man xarama qofkii xaaraam ka yeelay imra'ata haweenaydiisii aw daahara minha ama dhabarka hooyadiisa oo kale ka yeelay oo yidhi adiga waxaad igala too tahay dhabarka hooyada oo kale qofkii yidhi ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun shan boqol iyo saddexaad ibn cabaas waxaa laga radiy allahu ta anhuma qawli cbdillahi bin cabaas fi lxaraami xaraamta yukafaru waa laga kafaaro gudanaya yani qofka hadduu la imaado uu qofka iska ka xaram yeele uu yidha xaram kafaara ayuu la imaanayaa wa qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi laqad kaana waxaa idiin sugnaada lakum adinka fii rasuuli rasuulka ale sal slm uswatun dayasho xasanatan ee suuban wa fii riwaayati riwaayat lbukhaari bukhaari ku sugnaatay ama u sugnaatay qaala wuxuu yidhi ninka la yidhi cbdullahi bn cabaas idaa xarama imra'ata haweenadiis aduu xaaraam yeelo ood xaaraam baad iga ta u yidhahda leysa bishayn waxba maahan islaanti aad tiri xaaraam aad iga tahay wax ka jar warkaas ma lahan laakiin maxaa lagaa rabaa kafaaratu yemiin dhaar kafaaradeed ayaa laga raba weyaan wa fii riwaayati riwayat limuslimi qaala wuxuu idaa xarama hadduu iska xaramay arajulu ninka calayhi dushiisa imraata haweenaydiisa xaram baad igata u yihahda fa hiya iyada yamiinu waa dhaar oo yukafira u kafaara gudina uu ka kafaaro gudana kafaaro yuu la imaanaya waa dhaar uu dhaartay ayaa laga rabaa ayaa laga rabaa rabbi wuxuu le wa tacaala laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yuaakhidukum mhm. aayadda kale waxaa weeyaan fa kafaaratuhu icaamu asharati masaakiina min awsati maa tuciuna bi minhu waxaa weye casharata masaakiina min awsati maa tucimuuna bihi tucimuuna bihi ahliikum bihi iyo mintana kuma jirta aw kiswatuhum ama hogin la hogiyo aw taxriir raqaba waa khiyaar weeyaan amaba toban miskiin quudi waxaa weeyaan amaba waxaa weeyaan qoor xuray amaba toban miskiin hugi amaba saddex maalmood soon weeyaan waaya xadiidka laba kun shan boqol iyo afaraad khawlata binti taclabata waxaa laga wariyey radia allahu tacala ardaha qaalat waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartaya fiya aniga iyo wa aws ibnu samit ninka aws ibnu samit la yidhaahdo radia allaahu can aws wa radia allahu can khawla labadaas labadanaga ayuu anzla allahu ala kusoo dejiyey caza wajala sadra suurat almujaadala suuradda mujaadala loo yaqaano annaga aan u naqaano qad samica allaahu suuraddaas qad samica alla qeybteeda hore aniga iyo ninkayga aws ibnu saamit ayaa nagu soo dejiyey nagu soo degtay ayay leedahay radi allahu ta ardaha qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha ilaahay wuu maqlay haweenayda ninkeeda kugula doodaysa haweenayda ayada weyaan haweentan khawla radia allahu ta ardaha o qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaaday cindahu aws agtii ayaan ahaaday wa kaana wuxuu ahaaday aws shaykha nin waayeelah kabiiran oo weliba aad qad saaa khuluquhu dabcigiisa uu xumaaday ow wadajira weliba qamarjiyoobay yani nin oo hadalkiisa uu yani abeicadiisa ay adkaatay ayuu ahaaday dabcigu xumi iyo xogoo qamarjinimo iyo waxbuu galay dada ayaana u keentay ay qofku markuu weynaado mogta aad weynaado oo mxu xeer ah, catatab ku dhowaado waa halis waayahay qaalat waxay tidhi fadakhala calaya yowman maalin ba iisoo galay fadakhala wuu soo galay calayga korkayga yowman maalin buu iisoo galay farajactuhu bishayin hadal ayaan ku yara noqay hadal noq ayaan ku sameeyey faqadib wuu carooday wa qaala wuxuu yidhi anti adiga calaya aniga dushayga waxaad ka tahay ka dahri ummi hooyada dhabarkeed oo kale inaan kuu galmoodo ama aan gogol kugula saaxdo ama aan muxuu ahaa nin soo noqono hooyo sida ayga tahay ayadna adigana ad muxuu ahay adiga tahay weyaan o qaalat waxay tidhi uma intaa kadib kharaja wuu baxay fa jalasa wuxuu fadhiistay fii naadi qowmihi golihii tolkiisa ay fadhiisan jireen ayuu wuxuu fadhiistay saacatan wakhti ayuu soo joogay saacaddii lixdanka daqiiqeed maahan muddo ayuu soo joogay uma dakhala caley wuu iisoo galay faidaa waaba iyadoo huwa isaga yuriiduni iyo dooni calaa nafsi mucaasharo iyo howlahaas uba rabaaba waa la yaab waladii alih baan ku dhaartee nafsu khawlata khawla nafteeda biyadii gacanta ay ku sugan tahay laa takhlusu ilaya aniga ima soo gaartid ima dhowaanaysad waqad qulta adoo idhi adoo yidhi maa qulta waxaad tihi weeyaan xataa yaxkuma ilaa uu ka xukuma allahu alla weyne wa rasuulu rasuulkiisa fiina annaga dhexdanaga bixukmi xukunkiisa qaalat waxay tidhi fawaahabanii waa igu soo booday xaggayga u soo booday wamtanactu waan ka reebtoomay ama waan iska reeb minhu xaggiisa faqalabtuhu waan ka adkaaday bimaa taqlib waxay ugu adkaatay bi isaga almaratu haweeney ashaykha waa yeel adaciife tabar daran gabadh xoog badan ay ahayde xaggay ku dabagedisay faalqatu fa alqaytu waan iska tuuri canii xaggayga waan iska tuuri weyaan xaggaan iskaga dabagediyey waa ka tanbadisay kow qaalat waxay tihi uma intaa kadib kharajtu aan baxay ilaa bacdi jaaraati kuwa jiiraankay gabdhaha qaar ka mid ah ayaan u baxay weyaan yani haddii marba la legdamo oo si fiican muxuu ahaa loo eh, rafaatamo waad garanaysaan qofka dharkiisa caadiga aha xijaabki inuusan qaadanina suuragal waxaa kaloo suuragala ah in xilliga ayada aan xijaabka lasoo dejinin waxaa suuragala ah in dhar fiican o banaanku aadaba ayna ayna jirin oo waa tii ay saxaabiyaadka inta aan dharka la haysanin la kala cariyeysan jiray o uma kharajtu waan u baxay ilaa bacdi jaaraati gabdhaha jiiraankayga qaar ka mid aan u baxay fastacartu minha waxaan ka cariyeystay tiyaaban dhar uma kharajtu waan baxay xataa jitu ilaa kaga taga rasu rasuulka u taga weyaan fajalastu waan fariistay bayna yadey hortiis ayaa nabiga fariistay fadakarta lahu aan u sheegay maa laqiitu waxaan la kulmay minhu xaggiisa wixii aan ninka la yidhaahdo aws kala kulmay ayaan u sheegay fajacaltu waxaan gudagalay marka ashkuu ilaahi inaa nabig u sheegta mima alqaa waxaan kala kulmaa min suui khuluqihi abiixumidiis waxaan kala kulma inaa nabig u sheegta oon dhaha nabi alla saas igu haya way dhibaya way caynaya haakada yani aad qaalat waxay tihi fajacala rasul nabiga wuxuu guriga sal sl yaquli isagoo leh yaa khawlat khawlay ibnu camiki ay hu bnu camik waa in adeerka sheikhun kabiirun waa oday oo kabiirun weyn fataqi illaaha fiih ilaahay ugu baq oo mxuu u dhimri oo u naxariis oo haakada qaalat waxay tihi fawallahi baan ku dhaartay maa barixtu kama aanan zuulin xataa nazala ilaa uu ka soo dega fiya aniga alqur'aana qur'aanka fataqashaa waxaa dabooray rasuullah nabiga al sal slam maa shay ayaa dabooray kaan ahaaday yataqashaaw mid daboola oo nabiga ala sl markuu waay kusoo degaa culays iyo dhidid iyo waxaa weyaan hawl adag ayaa nabiga qaban jirta ala sl uma suriya canhu waa laga fayday faqaal wuxuu yidhi yaa awla hawloy qad anzl allah all wuxuu soo dejiyey fiika adiga gudahaada ama adiga wuxuu kugu soo dejiyey wa fii saaxibiki iyo saaxiibka awsa qur-aan ayuu kusoo dejiyey uma qara'a calayhi wuxuu igu dul akhriyey qad samica allah alla weyn wuu maqlay qowla alatii tii qowlkeeda tujaadiluka kugala murmaysa fii zawjiha ninkeeda xaaladiisa watashtakii u sheegaynaysa ila allah alla weyne wallahu alla weyne yasmac wuu maqlaya taxawurakuma hadal isjawaabkiina isu jawaabayseen iyo wada hadalkiina alla waa maqla weyaan ina allaha alla weyne samiicun waa mid maqlid badan basiirun arag badan weyaan ilaa qowlihi laga gaaro walilkaafiriina gaalada cadaabun bay leeyihiin aliimun mulimun ilaa aayadda afraad laga gaaro marka kadibna xukunkii muxuu noqday ninkii haddii aad kiisa ku yidhi anti alayi calaya ka dahri ummi xukunkiisa muxuu noqday uunk muxuu noqday dhegeysta marka fa qaala li rasul nabga wuxu yidhi sal slm murihi waxaad fartaa falyuctiqa xureeyo raqabatan addoon ha ah xureeyo qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay ya rasul rasuulka allow maa cindahu maa yuctiqu wuxuu xureeyo maba haystaba sidiisaba waa nin shiid ah insaxa tacbiir ya waa nin waxba aanan gacan ku haynin kow qaala wuxuu yidhi falyasum shahrayn mutaabiciin laba bilood isku xigta soddon maalmood hasooma oon kala joojis lahayn hal maan dhexdaan laga bixinaynin qaalat waxay tii faqultu waxaan idhi wallaahi baan ku argtay ya rasul allow innahu isaga sheekhun waa waayeel kabiirun weliba aad weyn waa nin duqaho weyn maa bihi min siyaamin maa bihi isaga kuma sugaan min siyaamin awood soon gudihiisaba kuma jirta nin soomi kara maba ahanba qaala wuxuu yidhi falyucim ha quudiya sitiina miskiinan lixdan miskiin wascan hal wasqi oo min tamrin tamra waa lixdan lixdan waxaa weeyaan saac wasqiga waa lixdan saac ilaa boqol iyo soddon boqol iyo soddon kiilo oo kale waa taqriiban boqol iyo soddon kiilo adi boqol iyo soddon kiilo iyo bar boqol iyo soddon iyo kow kiilo meelaha taqriiban weyaan qaalat waxay tihi qultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartay ya rasul rasulka allow maa daaka cindahu waxaas ma haya nin hadda boqol iyo soddon kiilo gacan ku haya ma ahan weyaan qaalat waxay tihi faqala rasul wuxu yiri sal slm fainaa anaga sanuciinuhu waan u kaalmaynaynaa waan ugu kaalmaynaynaa bifaraqin aw bicaraqin faina anaga sanuciinu waxaan ugu kaalmaynaynaa bicaraqin dembiil aad u weyn oo min tamrin timraan ugu kaalmaynaynaa qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi wa ana anigan ya rasul rsulka allow sanuciinu waxaan ugu kaalmaynayaa bicaraqin dembiil aad weyn aakhara ee kale ayaan ugu kaalmaynayna ayada marka qorshihii dhinac ka soo gashay inay ninkii la badbaadiye ayaa marka waxaa wey gurigeedan ay badbaadsato ay qayb ka qaadatay qaala wuxuu yidhi qad asabti waad asiibtay wa axsanti fatasadaqi canhu ka sadaqayso isaga maba wargil maba lahan waa nin oo ayalo meel iska yeela moogta ka sadaqayso uma intaa kadib istawsi u dardaaran biibni akhiika walaalka wiilkiisa khayran wanaag iska miskiinkan dhaqaaley oo ninka in adeerka ah wanaag u samey oo waxaa weye mucaasharada u wanaaji saasuu nabigu ku yidhi sal slm qaalat waxay tihi fafacaltu arrinka ayaan sameeyey oo nabigeena sal slm amarkiisii iyo dardaarankiisa ayaan qaatay abu daawuud iyo imaam axmed ayaa soo saaray hada lafdu lmusnad lafdigaan soo marnay imaam amed lafdig ku yeelo weyaan wazaad abu daawud abu daawud wuxuu ku kordhiyey walcaraqu caraqan laidin sheegaana situuna saacan waa lixdan eh, lixdan saac weyaan lixdan saac lixdan saac marka macnaheeda waxaa weeyaan eh, waa waa waa boqol iyo konton eh, iyo taqriiban boqol iyo soddon iyo bar taqriiban inahaas weyaan wallah aclam xadiidka waa xadiid xasana xadidka laba kun shan boqol iyo shanaad can salamata waxaa laga wariyey ibnu sakhr albayaadi saxaabiga jaliilka ansari ansaareed ah waxaa laga wariyey can nabi nabig wxu uri sal slm fi lmudaahiri qofka haweenaydiisa dhabarka hooyadiis inay la soo tahay sheego oo yuwaaqicu weliba reerkiisa u galmooda qabla ayuu kaira kafaarada laga rabintaan intuusan la imaanin ka hore ayuu reerka u galmooday kaas wuxuu ka sheegay qaala wuxuu yidhi nabigeenna kafaaratun waaxida hal kafaarun baa laga rabaa kafaarada galmadan dambe ood u galmooday iyo dhawaaq hore isku dhawaaqi lama kala qaaday halka faarun baa laga rabaa weyaan tirmidi ibn maaja xadiis saxiixa xadiidka laba kun shan boqol iyo lixaad can curwat ibni zubayr waxaa la wariyey radi allahu ta an arda qaalat curwa qaalat caishatu caisha waxay tidhi tabaaraka waxaa sarray alladii allihi wasica uu u waasac noqday samcuhu maqalkiisa kula shayin wax la arka ilaahaygii maqalkiisa ee wax walba u waasac noqday oo wax walba maqla ayaa sarreeya weeyaan inii aniga la asmacu waxaan maqlayaa kalaama khawlata binti thaclaba gabadhaas hawla binti taclaba la yihahdo oo haddaba gabadhaan soo marnay wayaane hadalkeeda ayaan maqlaa weyaan wayakfaa calaya waxaa iga qarsoonaa bacduhu qaarkiin iga qarsoonaana wahiya ayadana tashtaki ay u sheeganaysa ama tashtaki ay ka sheeganaysa zawjaha ninkeeda ilaa rasul rasulka ugu sheeganayso wahiya ayadana taquul ay leedahay yaa rasuulka allow akala wuxuu cunay shabaabii da'yaradayd ayuu dhammaystay uu dhammaystay kow wanahartu lahu waxaan usoo firdhiyey hortana waxaan u firdhiyey bani calooshaydi aan usoo firdhiyey oo wax alle wixii ilmo ahaa oo calooshaydi geli karay ayaan ugeli ayaa muxuuaha galay kadibna aan dhammaanna u wada dhalay wayaan oo daraasiin ilmo ayaan u dhalay xataa idaa kabirtu ilaa aan ka weynaado xataa idaa kabirat ilaa ay ka weynaata sinii dadaydo wanqaaca uu go-o waladii oo waxaa weyaan dhaqmabax aan noqdo dahara minii dhabarka hooyaday ayaad muxuu aha igalamidta ashku ilayk waan sheeganaya saasay leeda marka annaga waan maqlaya hadalkeeda qaybna ka maqli qaybna waa idhaafay weyaan famaa barixat kama ayna zuulin xataa nazla ilaa kasoo dega jibriilu jibriil bihaulaa aayaat ayadahaas qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah ilahay kasoo degta weyaan qad samica wuu maqlay allah alla weyne qowla alatii ti qowlkeedii tujaadiluka kugula murmays fii zawjiha ninkeeda watashtai ku ila allah alla weyne nasaa ibnu maaja wa riwaayat nisaai mukhtasara way gaabneed weyaan marka ibnu maaja iyo ibnu maajah ayaa marka riwaayadiisa ay dheereed xadiidka xadiis saxiixa baab alkhulci khulac ayuu baabkan u baab yahay naagta inay muxuu madaxeeda furato oo iyada eh, alaaqi ay gadato ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiidka laba kun shan boqol iyo toddobaad can ibn cabaas waxaa radi allahu ta anuma qal abdillahi bin cabaas jaat waxaa timid imra'atu thaabit ibnu qays ibnu shamaas ninkaas thaabit waa taqaanaa waa khatiibu rasuli lah sal l slam nabiga ala sl slam markii ay wafdi iyo gaalo u imaadaan waa afayeen ahaan u hadli jiray radi allahu ta an arda qays nin sahlan ma ahayn thaabit thaabit ibnu qays ibnu shamaas jaat waxaa timi imraatu haabit ibn qays ibn shamaas ayaa timid ila nabi nabig o timi sal slam faqalat waxay tii ya rasul rsulka allow ma anqimu kuma naca calaa haabit haabit fii diinin diin xumi kuma naca oo nin diin xun oo muxuu ahaa ilaahay ka furtay ma ahan taana kuma nacayo walaa khuluqin abicad xumina kuma nacayo ilaa anii aniga ahaafu waxaan ka baqaya alkufra gaalnimaan ka baqaya gaalnimaseed ugu baqi nacaybka ninkan aan u qabo inaad iga faaskhmi awgiis inaan dhaha waan gaaloobay ciyaada bilah oo qadibna qofka markuu gaalo mogto waxaa weeyaan khalaas saas aan ninka iskaga furaan ka baqaya yani nacaybkaan u qaba waxaa kaloo suuragala waxaa weeyaan anag fura alcashiir kufraan alcashiirkii la sheegay oo dhaqankii inaan ku kufriyo oo waxaa weeyaan wanaaggii liga rabay iyo dhaqan wanaaggii ilaahay uuna faray inaan ka baxa oon arrinta ayada muxuu ahaa kufrin kufriga caadigahay ma ahane waxaa weeyaan dhaqan wanaaggii inaan ka baxaan ka baqaya amaba acmaal yaryar oo caasinimo iyo waxaa weeye nushuusnimo iyo waxaan loo joogin inaan galo oo kadibna camalkii wanaagsanaa o islaamka ahaa oo laisfaray midaan ahayn oo camal gaalada lagu yaqaano mid ah inaan ku dhacaan ka baqa intaba waa suuragal intaba waa suuragal weyaan aniga ahaafu waxaan ka baqa alkufra gaalnimo faqala wuxuu rasul rasul wu yih sal slm fatarudiina calayhi xadiiqatahu beertiisii ka qaadatay ood meherka ugu qaadatay mu soo celinaysaa faqaalat waxay ti faraddat calayhi oo isoo celisay wa amarahu wuxuu faray inuu furo fafaaraqaha wuu furay weeyaan qulac ayaa la yidhahdaa bukhari ayaa soo sar xadiiskaas xadid laba kun shan boqol iyo sideedaad can thawbana waxaa laga wariyey qala wuxuu yidhi thawbaan radi allah taala anta qaala rasul alku wuxu yhi sal l slam ayuma imra'atin haweeney la arkab oo sa'alat weydiisata zawjaha ninkeeda talaaqan furiin fii kayri maa ba'sin dhib la'aan wax dhib ahoy u weydiisana ma jiro biil waa haysataa nin way haysataa deegaan way haysataa abixumo iyo dhibaato haysata lama arko wanaag walba ayaad ilaahay siy subxana wa tacala lakin fur ay la taagan tahay naag kasta ayuma mraatin haween la arko oo saalad weydiisata zawjaha ninkeeda alaqan furiin min hayri maa ba'sin dhib la'aan fa xaraamun calayha waxaa xaaraan ka ah dusheeda raayixat ljannati jannadu carfoonkeeda xaaraan ka ah yani waa masaaib aad weyn war dumarow isilaaliyo abu daawuud tirmidi ibnu maaja daarimi waxaa weeyaan waa xadiid saxiixa xadiid laba kun shan boqol iyo sagaalaad can ibn cabbaas waxaa radi allahu anuma an imra'atan haweeney ama ama ana imra'ata thaabit ibna qays thaabit ibna qays ibna shamaas haweenaydiisa ikhtalacat minhu waa iska furtay xoolo ayay iskaga furtay khulci ay la imaaday fajacala nabiyu nabigeeda nabigeena wuxuu ka yidhi sal slm ciddataha ciddadeeda xaydatan hal xayd bas wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina alaaثatu quru maya maadaama ay khulci ay tahay oo faski oo kale hal dhiig haduuba ku dhac bas waa istibra in ay muxuu raximkeeda uu maran yahay oo ilmo ayna ku jirin intaasuma la xaqiijinaya bas wabilahi towfiiq sidaa ayaa laga dhig way xadidkaas abu dawud tirmidi wa xadid saxiixa alfasl aani faslka labaad allicaan masalada loo yaqaano licaanka licaan muxuu yahay waa labada qof inay ishabaaraan isnacladaan oo ninka naftiisa qofka naftiisa u habaaro oo arinta iyadoo lagu sheega inay jirin uu banaanka soo dhiga weyaan ayuu baabkan u baab yahay insha allahu tacala ilaa ilaaga ayaan ku turaynaa hal bog iyo hal waraaq ayaan gelayna insha allahu tacala xadii laba kun shan boqol iy tobanaad can salim bn sacdi saacid waxaa la wariyey radi allahu ta an arda ana cuaymran ninka cuaymar la yidha alcajlaaniyu ee ree cajlaan ahaa jaa wuu yimid ilaa caasim ibni cadiy alansaari buu yimid faqaala wuxuu ku yidhi ya caasim caasimow waa laba saxaabi ara'ayta bal ka warran rajulan aw wajada la kulmay maca mra'ati haweenaydiisa la jirkeeda rajulan nin haweenkiis naagtiisa ayuu nin ugu yimid acuudu bilah ayaqtuluhu miyudili fataqtuluunahu kadibna adishaan qofkii qof dila waa in loo dila sooma am kayfa yafcal ma muxuu samaynaya sallii waxaad i weydiisaa yaa caasimu caasimow can dalika arrinka isaga rasulla i weydii fasa'ala caasimun caasim wuxuu weydiiyey can dalika arrinka isaga rasuullahi buu weydiiyey sl slm fakariha rasulla nabigaal wuu nacay almasaa'ila masaa'ishaas noocaas wuu nacay wacaabaha wuuna ceebeeyey karat masaa'il inamaa ahlaka aladiina min qablikum karatu masaa'ilihim wakhtilaafuhum cala ambiyaaihim waxaas ayaa halligey marka su'aal badnida nabiga wuu nacay ala sl wuuna ceebeeyey xataa kabura ilaa uu kaga weynaada calaa casim casim oo lasoo diray maa samica wuxuu ka maqlay min rasul rasulka sal slm arrinku u dhibsaday nin adeeg ayuu aha mogta oo lasoo adeegsaday arrinku uu dhibay maada qaala falamaa goorti rajac uu soo noortay caasimun caasim ilaa ahli reerkiis usoo laabtay ja u yimid mirun ayaa u yimid cawaymirun ayaa u yimid faqal wuxu yidhi caasimu caasimow maada qaala laka muxuu ku yidhi rasul rasulka sl slm faqala caasim wuxuu yidhi lam taatiinii bikhayrin khayri maadan keenin khayr wax haba yaraato adii keenta lama arko qad karyaha wuu nacay rasul rasulka sal sl masalata su-aashii wuu nacay allatii taasoo saaltu aan weydiiyey canha xaggeeda qaala cuy wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay laa antahii ma reebtoomaayo xataa as'alahu ilaa aan ka weydiiye canha xaggeeda aniga aniga hawsha qabani waa adiga iska joog baabkaas agga iska dhig aniga ayaa hawsha ayad qabani ilaa aan nabiga su-aasha ka weydiiyey maba istaagay ninka dhib baa haysta dhimbil baa ku dhegan reerkiisii ayaad xumaan ku arkay si aad yeesheen waa garan la haddii adinka dili lahaana waa loo dili marka nabigu u tagay a faaqbala uwaymir uwaymir ayaa marka qaabilay xataa ataa ilaa kaga tago rasul rasulk a sl slm wasat annaasi dadka dhexdooda nabiga ragga wasat annaas dadka ayuu dhex joogay faqala wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow ara'ayta bal ka waran rajulan wajada la kulmay maca imraati haweenaydiisa la jirkeeda rajula nin ayaqtulhu miyuu dili oo fataqtuluuna adinkaana dilaysaan kadibna am kayfa yafcal muxuu samaynaya faqala rasul wu sl slm qad nazl lahu alle wuxuu soo dejiyey fiika adiga iyo wa fii saaxibatika saaxibta xaaskaaga ee fadhab tag faati biha iyada keen ayad ayaa soo degta iyo qur-aan soo degay waxaa weyaan ayada keen weyaan qaala sahlun wuxuu yidhi waa raawigii xadiidka ahay fatalaacana way isnacladeen wa ana anigana maca annaasi dadka aan la jiro cinda rasul rasulka agtiisa aan la jiro weyan sahlkana waa saxaabi kale asna radi allahu ta arda falamaa goorti faraqa ay nacladii isnacladayeen ay ka faaruqeen qaala cucaymar wuxuu yidhi kadabtu calayha waan ku been abuurtay yaa rasul rasuulka allow in amsaktu haddii ambasi haystan haddii amba tan haysto oy xaas ii ahaato waanba ku been abuurtay faallaqaa alaatan saddex ayuu ku furay qabla an yaamurahu rasuula rabbiga intuusan farin sal alla alay waslam qaal ibnu shahaab ibnu shahaab wuxuu yidhi zuhri maxamed ibn shahaab zuhri fa kaanat waxay ahayd tilka ayada sunnata almutalaacinayni labada isnaclada oo zina inta isku sheegta kadibna isku inkirta kadibna isnaclado sunadooda weyaan suura mxuu ah suuratu suura suuratu suura waxaa weeyaan suuratu nuur ayaa aad uga hadlaysa wاladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhada shahadatu adimi arbacu shahadati bila inahu la min aلsaadiqiin whakada nacam waayahay xadiidka laba kun an boqol iyo an boqol iyo ko iyo tobanaad an ibn cumar xalu cbdulahi bn cumar radi allahu anuma an rajulanin ba rama ku tuuray imraatahu haweenaydiisi xumaan buu ku tuuray zina faintafa wuxuu isu diiday ama uu bannaanka ka istaagay min walida canugeeda canugan wuxuu yidhi ani shuqul kumalihi ma dhalin aniga fii zamaan rasul nabig zamnki sal slm faamara wuu faray bihima ayaga rasul rasulka sal slm fatalaacana wayna aclatameen kama qaala allahu alweyne siduu yidhi suuratu nuur uu ku sheegay uma qadaa wuxuu u xukun bilwaladi canugii lilmarati haweenaydii wa faraqa bayna almutalaacinayni labadii isnacladay ama ishabaartay dhexdoodii nabigu kala tagsiiyey uu kala diri weyaan buari muslim soo saaray fi riwaayat buhaari ana rajula min ansaari ree ansareed ninka ree ansareed ayuu ahaa ana rajulan ba iska marka hore mogta buhari soo adis dambe xadii laba kun han boqol toban iyo labaad can sacid bn jubayr waxaa la wariyey radi allahu ta arda raximah llah raxmata waasica qala wuxu uhi saciid sa'altu waxaan weydiiyey ibna cumar cbdulahi bn cumar radia allahu tacala canhuma can mutalaacinayni labad isnaclado oo isqabtay kadibna istuhuntay isnacladay ayaan wax ka weydiiyey faqala wuxuu yidhi qaala nabi nabig wxu sl slm lilmutalaacinayni labad isnacladay xisaabukumaa xisaabtiinna cal allah alla weyna dushiis ayuu ahaaday alla iyo ayn kala saari doona axadukumaa midkiin kaadimun beenaalo weyaan laa sabiila laka calayha adiga marka jid dambe ood kuleeda malah way naagtan yani naagnimo dambe waa kala dhimateen qaala wuxuu yidhi ninkii maali maalkaygii qaala wuxuu yidhi amaa lak wax maal hodleeda lama arka maalna ma lihid naagna ma lihid in kunta haddii aad tahay sadaqta calayha mid run ku sheegay oo waxaad ku sheegtay ood ku tuurtay ama aad leedahay zina iyo xumaan ay xaaskan aan ku arkay aad leedahay haddii aad runta haddii ay tahay fa huwa xoolaha aad bixisay waxay ku qaadanaysaa bima staxlalta waxaad ku banaysatay min farjiha farjigeeda farjigeeda waaad ubanaysiga aad banaysato kuu banaan xaaskaad ahayd ayaad mxuu ahaa ayaad ku bixisay wain kunta haddii aad kadabta calayha mid ku been abuurtayna fadaaka kaas ayaa abcadu laka adig kusii fogeyn badan oo dembi iyo xoololaana isku darsanaysa weyaan buhari muslim xadii soo saaray xadii laba kun shan boqol can ibn cabaas laga wariy radiyallahu ta anhuma ana ibn umaya saxaabigaa jaliilka hilaal ibn umaya meel aad ku xasuusnayn mataqaanaa hilaal ibn umaya meel ku sheega ah, allah yaftax caleyk wacala alaaati ladiina khulifu saddexdii kacab ibn malik iyo ninka la yidhaahdo hilaal ibn umaya iyo maka lagu jamciya ya axsant baarak allah fiik waayahay nin kale ana hilaal ibna umaya an cabaas wa radi a anuma xadidku waa laba kun shan boqol toban iy sdexaad an cabaas wa radi allahu ta anuma ana hilaal ibna umaya qadafa wuxuu ku tuuray imraatahu haweenaydiisii cinda nabiy nabiga agtiisa ayuu ku tuuray ood ku tuhmay bishariik ibni saxma saxma shariik ibni saxma ninka la yihahda wuxuu ninkan baa islaantiid ka zinaystay ciyadan bilah faqala nabi nabi wuxu yh sl slm albayina markhaati la imow markhaati la imow aw xaddun fii dahrika amaba dushaada xad ayaa ahaaday ya qofkii haddii marba qofkan uu mxua xumaan ku sheega maxaa laga rabaa mataqaana waxaa weeyaan wاladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhada wاladiina yarmuuna اlmuxsanaat uma lam yaأtuu biarbacati shuhada fajliduuhum amaaniina jalda sideetan karbaash ayaa lagu dhufani o walaa taqbalu lahum shahaadata abada wa ulaaika hum lfaasiquun saddex cuqubaa ku dhici tan koobaad sideetan jeedal baa lagu dhufani tan labaadna waxaa weyaan markhaati dambe oo laga aqbala lama arko tan saddexaadna waxaa weeyaan waa faasiqiin faasiq saasuu qofka noqonaya hadduu marba xaaskiisa yihahdo zina uu ku sheegay uusan markhaati u haynin ya rasul rasuulka allow idaa ra'aa hadduu arka axadunaa midka naga calaa mraati haweenaydiisa rajulanin yantaliqu miyuu tegi yaltamisu uu dalbi albayinata markhaati u raadini xaaskiisii ood nin muxuuha u galmoona ood ka zinaysana ayuu markhaati doonani oo daqaaqi aad buu ula yaaba arrinta ayadeed fajacala nabiyu nabigeena wuxuu gudagalay sal slm yaquulu inuu yidhaahdo albayina markhaati wailaa haddii aadan markhaati keenin xadun fii dahrika dushaada waa laxadaya saddexda qodoba isku kadabamari weyaan faqaala hilaal wuxuu yidhi waladii alih baan ku hartay bacaka bilaq xaq ugu soo saaraya inii aniga la saadiqu run baan sheegi walaa yunziluna allah walaa yunzilana allah alla weyn wuuu soo dejiyaa uu soo dejin doona uu soo dejin doonaa maa yubari'u dahrii dhabarkayga wax ka beri yeelo oo bannaanka dhiga min alxaddi in xadliga fuliyo ilahay buu ku dhaar subxana watacaala ina min cibaadi illaahi man low aqsama cala allahi laabarahu addoomaha alla waxaa ka kuwa hadda ilahay ku dhaartaan ilahay u samey sowma hilaal baa ka mid taala wada waayahay fanazla jibriil ayaa soo degay wa anzla caleyh wuxuu soo dejiyey wladiina kuwii oo alla iuu ka keen xaggiisa wladiina kuwii yarmuuna aswaajahu walam yakun lahum shuhadaa ilaa anfusuhum fashahadatu axadihim arbacu shahaadaati biاllahi inahu la min aلsaadiqiin wahakada faqara wuu akhriyey xataa balaqa ila ka gaara in kaana min asaadiqiin fansarafa nabiyu nabigeena wuu gidoomay wa arsala wuxuu u diray ilayha gabadhii la tuhunsanaa ayuu qof u diray fa jaa kadibna waxaa imaaday gabadhi waa la keenay abcan fa jaa hilaalun baa yimid fa shahida wuu marqaati kacay oo shantii dhaar ayuu maray wاnabiyu nabigeena yaquul uu leeyahay ina allaha alla weyn yaclam wuxuu ogsoon yahay ana axadakuma midkiin kaadibu inuu been sheegi fahal minkuma miyuu idinka mid yahay taa'ibun mid tooba keeno war mid soo noqona min kujira labadiina kolayba labadiina gar islama lihdiin labadiina run ma wada sheegaysaan qofbaa beenaal ah qof tawba keena ma idinku jira ilahayna u ogsoyin qofka beenaalaha saasuu nabigeen ku celina alai sl slam uma intaa kadib qaamat waa istaagtay fa shahidat markuu dhammaystay ninka la yidhaahdo eh, hilaal u dhammaystay ayada ayaa istaagtay fa shahidat ayadna waa marqaad kacday falamaa goortii kaanat ahayd cinda alkhaamis tii shanaad oo qodobka alle inay dusheeda ay tahay waxaa weeyaan iyo carada alle ay sheegi lahayd waqafuuha way istaajiyeen wa qaaluu waxay yidhahdeen saxaabadii inahaa muujiba dhaartan waa tii waajibin lahayd naar ayay ku waajibinaysaa haddii been aad sheegayso inahaa muujiba qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi fatalaka'at way yar isyara qabatay xogaho ay yara istaagtay way isyara xijisay way yara shakisay waa istaagtay wanakasat gadaala weliba u yar noqotay gadaalgadaal ayuu yar laabatay xataa dananaa ilaa aan ka malayna annaha iyada tarjicu inay ka laabanayso arintii dhaarta ay ka laabanaysa uma qaalat waxay tidhi laa afdaxu qowmii tolkay ma fadaaxinayo saa'ir alyowmi maalmaha dhammaantood yacni maanta haddii maanta zina aan lagu qiro tolkay waxaa la dhahayaa waa kuw inkaarta qabay oo gabdhahooda ay dhalooyinka ahayeen tolkayga marka aakhir muxuu ahay saa'ir alyowm waxay ula jeedaa jamiica alayaami alqaadima ayaamaha soo socda iyo muxuu ahay zamanka soo socda oo dhan yacni lama dhahaayo tolkeedii Eh, waa mxuu ahaa gabdhahooda waa gabdha dhilooyinah saasay tiri weyaan wamadat famadat way socotay faqaala nabi nabigan wuxu yir sal sl sheekada halkaas ku dhamatay waa la kala geeyey eh, ninkii iyo naagti waa kala geeyey oo nabigu wa kala geeyey alayh slat slaam eh, dhaartina sidii ku dhamaatay haakada faqaala nabi nabigan wuxuu yir sal slm absiruuhaa gabadha fiiriyo canuga ay fain jaat haddii ay la timaada bihi canugaas ay dhasho gabadhii wili noqdaba agxala mid indha waaweyn agxala caynayn laba indhood muxuu ahaa mid indha kuulan oo indhana indhahan ay weyn yihiin sidoo kale meeshaan xenrabaha korkooda ah maxaad tihahdaan ya surmaa suni suniya liawala maron maqlo aniga xenribaha ubaan aqaanaa kuwan kale waxaan ku aqaanaa muxuu ah af carabi bas soomaaliya hadda ay ugu horreysa sunni ma sunni amise waa sinni sunniyi miya maanta waa si fiican baa igu dhacday horta wax badanaa ragga qaar ay ku dhacday ay igu dhacdo marka eh, waxaa weeyaan eh, marka Eh, wuxuu yihi nabigeen ala sl slam absiruuha eega fain jaat haddii ay la timaado bihi isaga akxal alcaynayni labada indhood mid muxuua kuulan saabiqa alyatayni labada birina muxuu ahay ay eh, buuxaan oo biri aada u buuxda ay noqoto khadallaja saaqayni labada gammadood oo hoosena ay muxuu burburan yihiin canuga noocaas hadduu noqdo gabar yuli waay noqotaba waxay noqdaanba fahuwa canugaas lishariik ibn saxmaa ninkaas shariik ibn saxmaa la yihahda ayaa dhalay oo ninka hilaal wuxuu sheegay waa sax saasuu nabig yidhi sal alla alay slam fa jaءat bihi gabadhii waxay la timid bihi canugii kadalik sidoo kale tilmaamihuu nabiga ku shegay sal lla ly slam oo sidoodii ah ayay marka bannaanka la timid faqaala nabiy nabigan wuxu yh sl slm lowlaa maa madaa wixii hormaray haddii aynan jirin oynan ahayn oo min kitaab illahi kitaabka alleh oo ilaahay faritaanka u faray in saa loo dhaarta arintaas ayada oo dhammaatay haddii aynan ahayn lakaana lii waaa iisugaanlakaana waxaa ahaan laha lii aniga ii walaha ayada shanun waxbaana kala dhex mari lahaa yacni rajmi ayaana ku samayn lahaa iyuu nabigeena kala jooda sala allahu alay waslam wallahu aclam buhari xadis soo saaray xadidka laba kun shan boqol iyo toban iyo afraad can ibn cabaas waxaa la wariyey radia allahu tacala canhuma ana nabiya nabigana sal slam amara wuxuu faray rajulan nin buu uu faray xiina goortii amara uu faray almutalaacinayni labada isnacladay an yatalaacanaa <clears throat> xiina goortii amara uu faray almutalaaciniin labaday isnacladay an yatalaacanaa inay isnacladaan markuu nabiga faraayey nin ayuu nabiga wuxuu faray kale an yadaca inuu saaro yadahu gacantiisa calaa fiihi ninka naclatamay afkiisa inuu saara cinda alkhaamisati marka shanaad oo yaquulu u yihahda inahaa iyada muujibatun waa mid muxuu ahaa waajibanaysa naar ee iska ilaali inuu yihahdo abu daawuud nasaa-i waxaa weyaan xadiis saxiixa yani markuu tii shanaad ku dhawaaqay ku dhawaaqi lahaa inuu afka loo qabto dhab afka in lagu dhago oo afka loo qabto ayuu nabigeena faray sala allahu alay waslm weliba la yidhahdo war ha ku dhawaaqin maxaa yeele naaray ku waajibinaysaa marka arintaas marka waxaa weeyaan waa arinta ku saabsan eh, talaacunka iyo labada qof oo zinada isku tuuma oona markhaati meesha ku haynin eh, ninkii naagtiisa duu zina ku tuuma markhaatina meesha uusan ku haynin in talaacunkaas la sameeyo waana makhraj eh, qofkii ugu badbaada in muxuu ahaa siddeetanka jihaad lagu dhufto faasiqnimo oo ku dhaca hada wallahu aclam wsal lah waslam abdi rasul mustafa